الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu marayna bilowga suuratu tawba aayada toddoba waa dhowr iyo labaatankii aayadood ee ilaahay uu kaga warramayay nidaamka ummadaha shisheeye lagula dhaqmi karayo silman wa xarban haddii lala dagaalamayo iyo haddii lala heshiinayada kayfa yakuunu buu ilaahay sidee buu u noqonayaa lilmushrikiina kuwa gaalada cahdun sideebu buu ballan ugu sugnaanaya cinda allaahi ilaahay agtiisa wa cinda rasuulihi iyo rasuulka agtiisa ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aa kula ballanteen cinda masjid alxaraam masjidka xaramka agtiisa aa kula ballanteen kuwaa mooyaane fama staqaamuu lakum intay idiin toosan yihiin ballanka ay ku toosan yihiin fastaqiimuu lahum u toosnaada ina allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay baa jecel kuwa ka cabsanaya ballanta jabinteeda isagana ka cabsanaya kayfa sideeba balan nimankan loo yeelan wa in yadharuu calaykum hadday idinka xoog bataan laa yarqubuu fiikum idiin ilaalin maayaan oo idiin xaq dhowri maayaan ilan wax ballan ah ilan wax qaraabo ah walaa dimmatan iyo ballantoona xigta iyo ballan midna ilaalin maayaan yurduunakum biafwaahihim waxay idinku raaligelinayaan afka afkooda wa taaba quluubuhum qalbiyadooduna waxay diidayaan waxa af uu qabo wa aktaruhum faasiquun intooda badanina ilaahay bay ka fogaadeen aayadaha sidaasaa rabbunaa subxaanahu wa tacaala ummaddan isagoo la hadlaya ayaa wuxuu tilmaamay kayf laba jeer bay soo noqonaysa sidee sidee ba ballan loola yeelan karaa haddana waxaynu arkaynaa inuu ilaahay leeyahay ballantan u tixgeliya kuwii ballanta la lahaydeen ee ballanta iyagu aan jabinin ee ku toosnaa dardaaranku dhowr jeer buu soo noqday haddana aayaddu waxay leedahay kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun cinda allahi wa cinda rasuulih sideebay ballan u yeelan karaa halkaa waxaa ka muuqanaya daahirka aayadda amaba laga fahmayaaba ballan rasmiyahoo la maciinsanayo oo la ictimaadayo oo lagu talagalayo oo nimankan joogto noqonaya ma jiro ballanku wuxuu ahaa marxalad shay marxaliya oo lasoo maray buu ahaa marka ballamuhu ha sii yaraadeen shaygaa cuskanaysaan ilaahay oo ku tiirsataan iyo awoodaa yeelataan iyo istiqlaaliyadiinna mustaqilnimadiinna ha noqdo laakiin ballan nimanka lagula meeraysto la yidhaahdo wallaahi nimankii heshiis baatiina bustaha isku laabo ama waa waxaad tihiin dad saaxiiba ah oo cahdi wadalaho kuwaa dhib xaggooda kaaga iman maayo ballanaa cuskataan ma jiro sidaa darteed baa kuwii hore ballamaha lala lahaana afar bilood lagu soo ururiyey qaarkoodoo laga soo reebayna iyagana la yidhi kuwaasubaaba ballantii ku hadhay waxaa cuskanaysa yuu ballan noqoni wey asaalatan dadka muslimiinta haddaad tihiin laakiin ha noqdo awooda ilaahay uma intaa kadib idinka oo midaysan oo isku tiirsada oo wax jira noqda sidaasibaa markaa ay isku waafaqi karayaan aayaadku aayaadkan ballanta sheegaya iyo aayaddan oo ilaahay u leeyay sideebay ballan u yeelan karaan ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraam kuwaas waa quraysh quraysh ballantooda u dhammaystirayntii heegaysiin hadday ka baxaanna dee waa idinka bixi waanay ka baxeenba marka qaybo ka mida lala balamay ayuunbay aayadda alla uu ku tilmaamaya in loo sii wado fama lakum fastaqiimuu lahu inta idiin toosayin u toosnaada mar kale ilaahay ku celiyay kayf oo say u dhacaysa nimankan ballan u yeelanaya ballanaa cuskataan oo aamintaan oo ku tala gashaan oo alaab dhigataan ma jiro iyadoo arrinkuba caynka yahay wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa wain yadharuu calaykum hadday idinka adkaadaan duhuurkuwa hadday idinka xoog bataan dadkiinan mu'miniinta ah ilan idiin dhowri maa illiguwa qaraaba qaraabo abtirsiimo tolnimo xigtanimo midda jiro dimaduna waa maganta mar kale ilaahay uu ku soo celin doonaa aayaddaa saynu ku arki doonno xagga dambe laa yarqubuuna fii muminin ilan walaa dimma halka dambe wa ulaaika hum mutaduun halkana wa akaruhum faasiquun ilaahay baa abuuray gaalka iyo islaamka iyo ummadoo dhan marka wuxuu kuu sheegayaa waxaan cid kale kuu sheegayn adiguna aanad ogaan karin lannahu yucabir camaa fi damiir wuxuu inoo sharxayaa rabbi waxa qalbiga ku jira waxa qalbiga ku jira ayaa ka warrami karaa qolo diraasad samaysay iyo qolo istaraatiijiyadaha baadha iyo qaar wax odoroso iyo qaar wax mala awaala midna qalbiga waxa ku jira kama soo warrami karo laakiin ilaahay wuu kaaga warramay waxaanuu ka warramayaana ma aha gaalkii wakhtigaa joogay uun arin ku koobane waa gaalka ilaa qiyaamaha muslim ka soo horjeeda oo dee aayaduhu aayado egasbayr garoobay oo beri hore tegay maaha mansuukhna maahae waa qaar muxkama ilaa an yarif allaahu larda waman calayha inta adduunyadani jirto waa muxkam wa saalix likulli zamaanin wa makaanin walikulli umma ilan walaa dimma taariikhda marka had iyo jeer loo noqdana sidaa ilaahay uu sheegay way ka markhaati kacaysa taariikhdu marka laga soo bilaabo casrigii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed oo ay aada u jeclaayeen oo habeenkii dhoweyto soo tilmaamaynay intaan waxyiga lagu soo dejinin garsoore un ahaa macnaa wixii ay isku qabtaan ay ula iman jireen wixii qof uun lagu aaminayo loo dhiiban jiray looguma jeclaa ayaa la mastaafuriyey aynu aayaadka kusoo arkaynay iyaga oo dee yidhi ama ha la dilo ama ha la xidho ama ha la mastaafuriyo arinkii isugu biyo shubtay kow ha lagaga siiyo waa qaraabadiisii kuwa saa u galaya go marka hore loo soo socdo gaal intuu isu tegay dadka muslimiinta xuruubu saliibiya dhibaatooyinkii dagaaladii macatabku dirarka ahaa kaniisadu hogaaminaysa waxay gaadhsiiyeen muslimiinta waa la ogsoon yahay tataarka nimankii la odhan jiray tataarka mongoliskii ee bari kaga soo duulay dadka muslimiinta hal milyan iyo badh ilaa laba milyan intaasay ka dileen baa la idhaahdaa marka ibnu kaiir marka uu ka waramayo waxa uu leeyahay waman najaa min aacni lam yanju min aaacuun qofkii acnigooda iyo warankooda ka nabad galay daacuunkii baanu ka nabadgelin manaa daacuunku bakt meydkii faraha badnaa iyo dhiiggii badnaa ee qulqulayhi daacuunkii ka dhashay ayaa dadka intii badnayd intii ka hadhay baaqigiina ilaa shaam cudurkaasi u gaahay maalmo dhoweyd baa waxay tilmaamaan ciraaq dagaaladan iminka ay gaaladu ka wadaan iyagaa warbixinaha soo saaraya waxay idhaahdeen ilaa dad lagu qiyaasi karayo siddeed boqol kun ayaa lixdan sannadoodee dagaalku uu socday ayaa ku dhintay bay idhaahdeen oo ciraaqiyiina ciraaq waa siday u yidhaahdeen waa inta iyagu sheegeen markaa dee waxaa lagu dhufan karayaa un saddex intay iyagu sheegeen waa in la ydhaa times tree oo laba milyan iyo bad meelaha ay tagtaa caalamulislaami meesha aada u dhaqaaqdaba waa noocaasoo kale oo adiga arkaya waxa ay ku raaxaysanayaan dadka muslimiinta ah dhibka soo gaadhaya meel kastaba meel kastaba taa agteenna soomaaliya oo adiga arkayso dadkii maatidii la gowracayo iyo islaamiyo habrihii oo gowda lagu hayo oo laguleeyay meydkoodii baa ku qarqarxay suuqyada ayaa hadana lagu leeyahay waa waa nabadgelyadii iyo dimuqraadiyadii iyo wakhtigii ay u wanaagsanayd ah, iyagii gaalada iyo shayaadiinta u wakhtigii u wanaagsanayd bay marxaladu maraysa marka cumuuman waxaynu odhan karnaa sidan ilaahay uu caddeeyey subxaanahu wa tacaala markuu naxariis daradaa ka waramay iimaan la-aantu ay leedahay ayaa wuxuuhi yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum haddana afka way idinka raaligelinayaan xagana gawdaa lagu hayaa dadka xaggana waa laga bustaynayaa soomaalida waxay dhahdaan jiirku intuu qofka qaniino ayuu afuufaa macnaha malaa jiirka qaarkiiba wax cunee oo dadka cunaa isagoo qofku markuu hurdu cunayaa meelaha qaarkood haddana kolkaasuu afuufayaa si aan ugu toosin oo noocaasoo afku wuxuu leeyahay uurka ayaa kala duwan buu ilaahay tilmaamo saasuu ka markhaati kacay waa dhaqanka iimaan iimaan la-aantu ay leedahay ishtarow biaayaati illaahi amanan qaliilan waxay iibsadeen aayaadkii ilaahay bay lacag yar ku iibsadeen fasaduu can sabiili jidkiisii xaqa ahaa ilaahay ayay dadka ka hor joogsadeen innahum saa'a maa kaanuu yacmaluun waxay sameeyeen baa xumaaday laa yarqubuuna u ilaalin maayaan fii muminin qof ilaahay rumeeye ilan walaa dimma qaraabo iyo macnaha xigto iyo ballantoona looma ilaalinayo wa ulaa'ika hum lmuctaduun kuwaasi waa kuwa xadgudbay fa in taabuu hadday ilaahay usoo noqdaan wa aqaamuu salaa salaada ay oogaan wa aatow zakaa sakadana ay quudhaan oy dhiibaan oy bixiyaan fa ikhwaanukum fiddiin waa walaalihiinnii diinta idinkula walaabaha ee daaya markaa wanufasilu laayaat liqowmin yaclamuun aayadaha waxaan u cadcadaynaynaa u saafaynaa dad garanaya dad doonaya jahliga inay ka baxaan oo ilaahay diintiisa ay qaataan marka laba jeer baa ay soo noqotay laa yarqubuuna fiikum iyo laa yarqubuuna fii muminin ilaa walaadima ku tikraar ma aha maxdaya laakiin dabeecadda kaafirka qoladuu doonayaba ha ku abtirsadee ayaa ay labada aayadood kale sheegayaan nimankii hore laga soo warramaya cahdiga iyo balanta iyo qaybla lahaa loo dhammaystira qaybna lahaa waa dhammaaday mushrikiintiiba haar kuwaasiba ilaahay uu ka soo warramay inay iyagu eh, tol iyo ballantoona aanay ilaalinayn kuwan aayada dambe ay leedahay laa yarqubuuna fi muminin ilaa walaa dimana waa yuhuudi iyaguna ah. joogay alkee madiina kuwii makaa laga soo warramay kuwa madiinana haddama dhaamaan ogaada wey waxa taa cadaynaya bay leeyiin culimmadu ilahay wuxuu uhi ishtaraw biaayaati illaahi amanan qaliila fasaduu can sabiili qur-aanku cibaaradaa inta faraha badan wuxuu ku eedeeyaa yuhuudda nimankii yuhuudda iyo wadaadadoodii diinta iibsaday iyagoo kuwan kaleba diintii ilaahay adduunye ay ku iibsadeen haddana kuwana eraygaa loo isticmaalaa inta badan marka kuwii aayaadka ilaahay iibsaday si ay dadka diinla-aan ugu ridaan dariiqa toosanna ay uga duwaan diintii ilaahay ku iibsaday kuwaasi ma dhaamaan kuwa makaa yuhuuddu marka yuhuudigii iyo nasraanigii iyo mushrigii marha waa ummatun waaxida bacduhum wliyaau bacdin baynu soo marnay waa dad tol ah ha isfeeraariyeenbeeh magacyahala kala baxeene labadan tilmaamood labaduba way leeyihin wa ulaaika hum lmuctaduun wa akaruhum faasiquun liqowmin yaclamuun waxaasoo cuduraabay qabaan cuduradaasoo dhan iyagaa qaba waxa ilaahay uu raaciyey colaadani halkay ku intihoonayso nimanka lagala hortegayo goorma ayaa arrinkoodu isbedeli karaa wuxuu isbedelayaa wadaday ku khadusayrkooda waddaday marayaan markay bedelaan waddadii shaydaanku uu horkacayo calanka u siday bay marayaane ee diin la-aanta ahayde markay diin yeeshaan marka arrinta laga hadlayaa maaha qolo maaha jinsiyad maaha xad laakiin waxa laga warramaya qadiyat almanhaj waa dadku maxay ku soconayaan maxay haystaan maxaa hogaaminaya waa diinta wey diinta qadiyat diin baa markaa aayaddu ilaahay uu tilmaamo waxau ihi fain taabuu aqaamuu salaa waaatawu zakaa faikhwaanukum fidiin marka ilaahay ma odhan fa ikhwaanukum finasab walaa ikhwaanukum filjinsiyawalaa ikhwaanukum fi kada ma jirta intaasoo dhan laakiin waxa wey fa ikhwaanukum fi diin haddii laakiin la waayo diinta ah dee ikhwaannima meeshii ma taalo laa ukhuwatun walaa ikhwaaniya midna meesha ma yaalo sidaa daraaddeed ayaynu ku arki doonnaa iyadoo ilaahay aayadaha dariska u dambeeya waxa abtirsimada la yidhaahdaa inaanay shaqaynayn ayaa xagga dambe markay iimaan la'aan tahay ayaynu ku arki doonnaa waxaad arkaysaa halkan qofku jariimaduu doonaya ha galo godobtuu doonaya ha galo intuu gaalka ahaa kolse haddii uu ka hadho wixii xumaaya uu ku jiray oo tawbataabu ay timaado ilaahay wuu iska daayay kaa godob uma raacayo inaguna sidaasaynu ku amrannahay oo qofka naf iyo maaltoona loo sheegan maayo maa axlaaha maxaa ka wanaagsan nidaamka islaamka mar hadduu qofkaa la ogaado inuu islaamkii soo galay waxaabuu noqdayba walaal wacafallaahu camaa salaf wixii hore waa la dhaafay marka halkaa waxaad ka aragtay dagaalka ummaduhu dagaalamaan iyo dagaalka islaamka kala duwan dagaalka islaamku wuxuu ku doonayaa badbaadada dadka waxaa laga badbaadinayaa diinla-aanta waxaa laga badbaadinayaa kufriga waxaa laga badbaadinayaa shaydaanka waxaa laga badbaadinayaa cadaabka ayaa laga badbaadinayaa fa ikhwaanukum fi diin mar horeynu soo ayaan daraday leedahay walaaltinimada way kaxaysaa qofku haddii uu ummadda islaamka wixii uu kusoo dhexgeli lahaa ee liiskooda uu ugu biiri lahaayoo salaadii iyo sakadii uu ka tago dee ukhuwadan iyo walaaltinimadan buu waayay wa aqaamuu salaata wa aatow zakaa shardigaasaa ku xidhan walaaltinimadii qofka wanufasilu laayaati liqowmin yaclamuun wain nakasuu aymaanahum buu ilaha yidha hadday ballantooda jabiyaan aymaantu waa dhaaraha ballantaa dhaar lagu adkeeya min bacdi cahdihim intii ay cahdiga qaadeen hadday cahdigii jabiyaan dhaaraha lahaa wa dacanuu fii diinikum diintiinnana ay duraan oy wareemaan oy caayaan faqaatiluu la dagaalama a'immata alkufr madaxda gaalada gaalada madaxdooda la dagaalama innahum iyagu laa aymaana lahum maba laha ballan iyo dhaaro lacallahum yantahuun bal inay joogsadaan lacallahum yantahuun inay dhigtaan oo ay ka hadhaan xumaanta kuwaa cahdi la dhigateen iyo ballan ballantii hadday isku dayaan inay idinku dagaan oo idinkaga faa'iidaystaan koow mar haddii ballan la'aani ay timaado diin la-aanina timide oo diintiina ay wax ka sheegaan marka waa dagaal intaas arrintuba ay ku simanta dadka iyo ummadda ummaddiiyo ilaahay waxa ka dhexeeya un um diintaa eraygaa diin baa soo noqnoqonaya waradiitu lakum lislaama diina waman yabtaqi kayra alislaami diinan diintu waa waxa dadku ay ilaahay ugu xidhmaan waa shayga ilaahay uu rususha ku soo diray waa shayga ay janno ku heli karaan cadaabna kaga nabadgeli karaan waa shayga ay adoonimo ku xaqiijin karaan addiin diinta islaamka marka ballantiina way jebiyeen diintiina waxbay ka sheegeen waa faqaatilu aimata alkufr aayadda markaa waxaad dhandhaminaysaa ballan la-aan ballan la iyo diin la-aan ay dhashay oo waa maxay waa dagaal labadaasay dhahay qofka dilkiisa labadaas mar hadduu ballanna yeelan waayo diinna yeelan waayo waa faqaatilu walow kuwayna dhex joogaba ha ahaado saa daraaddeed baa culimmada islaamku waxay isla waafaqsan yihiin gaalkayna dhex jooga laftiisa ee la yidhaha dimiga ee cashuurta laga qaado ee markii hore ammaankiiyo nabadgelyada haystay hadduu wixii lagu ballamayna ka soo bixi waayo diintii islaamkana caayo oo uu duro waa la dilayaa markaasaa baaniyaalkii lasoo joojinaya kawbaa laga siinaya maxaa lagu dilayaa waxaa lagu dilayaa diinta u caayay iyo ballan la-aantaa culimada qaarkoodba waxay leeyihin mar hadduu diintaba caayo xataa ballantu sideediiba ha ahaato timigaasi diintii aanu haysanay islaamka haduu caayo isaga laftiisa waa kow magaca uu la baxayna waa maxay a'imat alkufr waayo qofba qofka uu diinta kasii necab yahay buu kasii gaalsan yahay waxa aan iyada cidina isku khilaafsanayn ka dee muslinka ah muslimka sheeganaya diinta caaya dilkiisa cidina iskuma khilaafsanaa iyo inuu gaal yahay toona wax wadaadaho qiil u eegay oo ka nafisiyay oo yidhi kaasi wuu sii yar jinsiyadiisa iyo kalarkiisa iyo waxaa daraaddeed buu kusii haysanayaa islaam ma jiro magacaana wuu la baxay faqaatilu aimata alkufr lannahu midiba midku kasii nacaybsiiye badan yahay buu kasii kufri wen yahaybn haddii kii u nabcaa loo fahmi waayo inuu aimatal kufri yahayna waa fahamkoo qalloocday weeye kii islaamka ugu nabcaa haddii la idhaahdo wallaahi kaasi isagu waa yumkinu tacaayushu macahu waa la yskala tacaamuli karaa isagu kadaa wa kadaa buyo mubariraad badan dhibkeeday leedahay markay khawaarijtu soo baxeen nimankii la odhan jiray khawaarijta ee islaamku uu ku qalloocdee fahamku ka leexday ayaa mid ka mida oo khaarijiyah ayaa wuxuu arkay sacdu bnu abi waqaas asxaabigii la jiray markaasuu fartu ku fiiqo wuxuu ihi haadaa min a'imati lkufr sacd bnu abiqaas buu farta ku fiiqo wuxuui kufaarta ugu waaweynay lahay uu sheegay waa kaa sacad baa wuxuu ku yihi kadabta bal ana qaataltu a'immata alkufr war beenaalaa tahaye a'immatulkufri oo aayaddu ay sheegtay annagaa la soo dagaalanay buu adigu fulay baa too ismaydaan arage waa runtii a'immat alkufri dee rustum iyo kisre iyo qaysar bay indhaha ka soo saareen asxaab dagaaladii lagu xoreeyay ciraaq iyo eeraan iyo nimankii boqortooyadii cuslayda la odhan jiray faris ninkii horseedka ka ahaa qaadisiye iyo dagaaladii waaweynaa horkacayay buu ahaa sacdu bnu abi waqaas radia allahu canhu waardaah marka aimatulkufri buu dilay oo meesha ka saaray oo wadada ka duway halkan uu kani ka hadlaya markaasuu ardu ciraaq khawaarijtu ilaa halkaasee u badnayde halkan uu kaasi joogo markaa miskiinka yara daciifkee noocan lahi sacad baa aimatulkufri ka eriy sacad buu ku leeyahy markaa waa kufr macnaha fahamku markuu qallocdo qofka ee diinla'aan yaraanta hayse iyo fahamxumadu ay ku leexato muslimka ugu weynna aimatulkufri buu ku sheegaya kaafirka u weynna waxaa laga yaabaa inuu a'imatal islaamku sheego fahamku markuu qallocdo dhibaatadeeduu leeyahay waaya marka aayaddu saasay tilmaantay ceebta iyo foolxumada uu leeyahay qofka diinta islaamka ama caayaya ama dhaliilaya ama xaqiraya ama ku jeesjeesaya halkaasa aayadda uu ka cad yahay walow haba yidhaahda waan kaftamayiyo iyo waan iska dheeldheelay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxba ha cudurdaarannin weligaaba waan iska kaftamaya waxaa dhao waxba ha cudurdaarannin buu lahaydhi waad gaalowdee walaa dhaxal u jooginoo tolkii baanu dhexlaynin walaa afa iyo oori u jooginoo iyana ka furantay walaa abtirsiimaanu kaasi lahayn ilaa islaamka si dhab a ah ugu toobadkeenu ugu soo noqdo wixii horena uu ka hadho saasaa ilaahay nimanka uu ku eedeeyay innahum laa aymaana lahum asaalatan waa macnaha ballan ma ballan iyo ammaano iimaan baa leh hadduu laakiin qofku aanu iimaan lahayn ballan iyo wax ku talagaltoona ma leh aimada sabcada ama quraada qiladooda mutawaatirkata intooda badan sidanay ahriyayaan ibnu caamir buu habaan filaya quraada mid kamida ah, ayaa wuxuu akhriyaa fainahum laa iimaana lahum iimaan ma laha waa aimatul kufriya la dagaalama marka iimaan la iyo ballan la-aantii islaasimaya alaa tuqaatiluuna qowman miyaydaan la dagaalamaynin baa ilahay uhi qolo nakasuu aymaanahum ballantiibay jabiyeen aydinla dhigteen wahamuu biihraaji rasuul wahamuu waxay dooneen biihraaji rasuul nabiga inay firdhiyaan nabiga inay qixiyaan oo eryaan bay dooneen waaba kii kasoo cararayba wahum iyagu weliba bada'uukum waa idinku bilaabeen dagaalka awala maratin kolkii ugu horraysay iyagaa idinku bilaabay idinku maxaa ku dayseen markaa fallaahu axaq atakhshawnahum miyaa ka baqanaysa faallaahu axaqu ilaahay baa mudan kuna habboon an takhshawhu inaad ka cabsataan in kuntum mu'miniin haddaa isaga rumaysan tihiin ilaahay baa idinka mudan inaad ka baqataan qaatiluuhum la dagaalama buu ilaahay yucadibhum allaahu biaydiikum ilaahay wuxuu ku cadaabayaa gacmihiinna gaalada waa mid wa yukhsihim wuu dullaynayaa wa yansurkum calayhim wuu idinka heelinayaa waa ka gacan sarraynaysa wayashfi wuxuu caafimaadinayaa suduura qowmin qolya mu'miniin dad ilaahay rumeeyey laabtooduna way caafimaadaysa wa yudhib wuxuu kaxaynayaa u safaynayaa hayda quluubihim mu'miniinta cadhada qalbigoodana way iska tegaysaa marka kaafir la xoreeyo wayatuub ullah ilahayna wuxuu ka toobad aqbalayaa calaa man yashaau ciduu doono wallaahu caliimun xakiim ilaahaybaa cilmi iyo xikmad baleh oo wax idiin sheegaya qaata wey waa abaabul aada iyo aada u oo ka yimi ilaah caliimahoo xakiima oo aan cidina ka xogaalsanayn oo cadowga yaqaana oo nasiixa yaqaana oo nacabka yaqaana oo gacalka yaqaana waa aayaadka nimanka mustashriqiinta iyo gaalada iminka ay ka qayliyeen suuradahan jihaadka ka warramaya ee dabeetana ay leeyihiin war suuradahaas jihaadkaa iyo dagaalkaa qur-aankiinu ka warramayo irhaabkuu soo saarayaae manaahijta waxbarashada iyo meelaha dhallinyarada wax loogu sheego bal ka daaya dee waa wada dagaal iyo dila miidhane ilaa waxa wax lagu soo jahaynaya waa annaga eh dabeedna qaar baa yidhi ma sidaasaa dee waaya haddaa waxbarashada manaahijta ka gooya dee hadaa duwal qaar badan bay ka dhacday oon aayad jihaad iskuul loogu fasiri karaynin iyo madarisadoona caruurta oo la odhanaya ma aayaadkaasi wynway kicin iyo abaabul bay ku samaynayaane bal wax kale tafsiirna hadalkeeda badaa khudbadna kaba daaba oo dee khudbaddii waa in lagaga hadlo uun arimaha digriga iyo khushuucda salaada iyo soomka sunnaha ah iyo arimaha laakiin jihaad walaa siyaasa walaa suuratu tawba walaa suuratu lanfaal arimaha lama soo qaaday liannahu jihaad iyo qitaal ayaa wakhtigan waxay noqdeen wax aad iyo aad u cajiiba oo arrinku wuxuu taagan yahay taa aayaddu ay nagula hadlayso ilaahay nala hadlay subxana wa tacaala alaa tuqaatiluuna qowman alaa waa canaan wey istifaamkaasi waa canaan maxaa ula dagaalami weydeen qolo jabiyey ballankiibaa ilaahay uli ilaahay addoomaha abuuro hadlaya ballan idinma ballan idinma idinkumay talagelin inaad la wadaan mar waxay saareen dadkii ugu mudnaa ee araggiisa insaanku markuu arko ummada ugu sharaf badanayay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaxiyeen rasuulkii ugu sharaf badnaabaa waxay ka eriyeen goobtii dhulka ilaahay ugu sharaf badnay oo maka ah markii la eriyey saasuu usoo eegay nebigu maka wuxuu idhi innaki axabu ardi ilay walowlaa annahum ahrajuunii maa kharajtu aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam dhul oo dhan halkaasaan ugu jecela haddaana iga saarinna kama baxeen ayuu rasuulku leeyay sal allahu calay wasalam dagaalkana iyagaa idinku bilaacday marka waa imise sababood ballan la baa dhacday way idin qixiyeen waana idinku bilaabeen marka asbaabtaas wakhtigii rasuulkana way jirtay wakhti walbana dadka muslimiinta way haysata intay la ballamaan inay kaga baxaan dalkooda iyo dadkooda inay ka qaxiyaan ama soo si toos ah ugu bareeraan ama si dadbanoo inay iyaga madaxa isu geliyaan dagaalna had jeer dee iyagaaba bilaabayaba ballanta sababtay uga baxayaan waa inay bilaabaan intanoo asbaabahe nebigii asxaabta ay ku sameeyeen ummada islaamka had walba way ku hayaan waa asbaabta keenaysa macnaa caqliga iyo sharciga iyo fidrada abuurka caadigiiba keenayo qofkii hadduu noocan yahay inaana dee adugu madaxa hoos udhigin ilaahay baa dadka yaqaano ummadii buu la hadlayo wuxuu hi atakhshawnahum buu waa su'aal miyaa baqateen miyaa baqateenba ilahay dha kuwan waa ka cabsateen iyagoo idin mastaafuriyey oo idin eryey oo idin qixiyey oo idin dilo oo idinku bilaabay miyaa baqateen waa su'aal nabigii asxaabtu asxaabtana ilaahay ka raali noqda rasuulkana sala allahu caleyhi wasalam naxariistii ilaahay ha may baqanin laakiin inaanay baqanin ilaahay baa uga markhaati furay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi wa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiilan muminiinta nebi maxamed garab jooga waxaa ka ilaahay uhi rag wixii ay ballan qaadeen fuliyey iyo qaar sugaya wixii ay ilaahay isku ogaayeenna may bedelin ayaa ilahay weli isagaa uga markhaati furay fasawfa yaأti اllahu bqowm yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala اlmu'miniina acizatin cala اlkaafiriin intaasoo markhaatibaa muminiinta u dhacay laakiin waxaan u malaynayaa su-aashani inay nooca imaka xaadirkaa haysato atakhshawnahum faallahu axaqu an takhshaahu in kuntum muminiin haddii a shahaado iyo iimaan jiraan ilaahay baa mudan inaad ka cabsataan cabsida dadka muslimkaa ah qalbigiisa gashay waa ti ay ilaahay ka cabsan lahaynbay kaafir iyo howlkiisa iyo horumarkuu sheegtay iyo hanjabaadiisa tii ilaahay ay ka cabsan lahaynbay kan ka cabsadeen wuu kasii waramay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaamoo ummada islaamka haybadii ay lahaayeenee markii hore gaal iyaga uu ka haybadaysanayay ayaa qalbiga gaalka intoo laga siiba iyaga qalbigooda la gelinaya markaasay gaalka ka haybadaysanayaan waa marka cudurka wahanka la ydhao ku dhaco haddii nimankaa la iska celiyo dulmiga ay ku dulmiyeen kibirkay idinku kibrayaan muslimiinta haddaad tihiin haddii iska waabisaan oo iska celisaan lixdan faa'iida ka soo baxaya baa ilaha lixdan faa'iido oo guul iyo horumar ah iyo caafimaad iyo hanuunah ayaa ka soo baxaya nin kugu foogan oo aad iska dhicisay intanoo arrimood baa ka soo baxaya baa ilaha yucadibhum allahu biaydiikum ilahay kuwan kole cadaab buu u qorae dadka mu'miniinta ah awliyada ilaahay gacmahoodu ku cadaabaya oo noocyada cadaabka kaafirku waa qaybbaa ka mida muminiinta gacmahooda ilaahay uu ku cadaabaya waa cadaab midda labaad waa yuqsihim wuu dullaynayaa maalan ilaahay uu dhulka la rago ama gantaala uu ku sii ama de waxaad arkaysa balaaye faraha badan ee boqolaalka kun ka dilayaa markay ku dhacaan waxay yidhaahdaan waa aafad dabiiciyaa dhacday aafad dabiiciya ilaahay baana cadaabay ma odhanayaan laakiin waxay leeyihiin musiibooyinka dabiicigaabaa meelhablaaye ku habsaday dulliga markaa aada uma dareemayaan wa yuqsihim laakiin marka dad mu'miniin mu'miniinahoo iyaga la midahoo bani aadamahoo basharihi oo ishayeen markay indhaha ka soo saaraan oo waddada ay jiijiidaan markaa wa yuqsihim dulli bay markaa u dareemayaan war musiibo dabeeci inaguma dhicine dad caadiya ina laaye maxay inoo laayeeno markaa dulli waa kuwa had jeer taariikhahooda dowladay ku qortaan black liiska liiska madow waayo kuwaas berigaa caynkaasay na badeen kuwaasi saasayna yeeleen saasay yeeleen balagliiska waxay ugu qoranayaan dulligii lagu sameeyey bay wayna dullaysteen bay leeyiin inagoo sharaf lahayn oo cizi lahayn oo kibirsanayn bay ina dulleeyeen mar markay inaka rbaasheen waa yuqzihim waa yansurkum calayhim ilaahayna uu idinka heelinaya gacan saartaan oo ka raysaan dee nasrigii ilaahay baa hesheen nasriga ilaahay waxaa ku helaysaan inaad iska dhicisaan laakiin inaad gidaara farfadhiisataan waa yansurkum calayhi maaha qofku mar hadduu sidiisaba isdhiibo nasrigii waa ka fogey nasriga wuxuu ku helayaa marka uu ilaahay qaato taladiis wayashfi suduura qowmi lmuminiin muminiinta laabahoodana wuu caafimaadinaya qolyo muminiina laabahooda caafimaaday eeg halkan aayaddu may odhanin wayashfi suduurakum laabtiina caafimaadaysa ma odhan nasku laakiin wuxuu yihi qolyo kale oo muminiinahoo idinkiinan aan ahayn bay laabtiinu caafimaadaysa oo waa iyagu meesha jooginba halkan ay isku laysteen iyo gaalka halkaa kaga adkaateen dadaan joogin oo muslina oo adduunyada kale ku noolo iyagu ay bukaasayeen ay dilayeen gaaladu ay ka xoog badnaayeenoo itaal daraa ayaa neefsanaya odhanaya war hadday halkan inagu dileen soo kuwa nimanka halkaabaa lagu dilay hadday halkan inaga adkaadeen dee meel lagaga adagyahaa jira taasina waxay keenaysaa in rag ciilana ciilkii uu ka bao wayudhib yudhib hayda quluubihim cadhahaysayna ay ka bao oo ilaahay uu ka tagsiiyo wa hayda quluubi almu'miniin mu'miniinta cadhadii haysay ayaa ilaahay uu ka nafisinayaa ilaa qofku had iyo jeer haddii laga xoog bato cadowgiina waxba gaari waayaan wuxuu heeliyana uu waayo inuu ciiliyo cadho qarxo ayaan waxba ku ahayn macnaha uu ciiliyo cadhadha dhinto ayaan ku ahayn laakiin kolkuu arka cadowgiisii oo laga reeyay oo walaalkii ka reeyay laabtiisaa caafimaadaysa waxaa kaloon baciid ahayn in lagu fasiro wayashfi suduura qowmi muminiin wayudhib hayda quluubihim tafsiirka loo badanya waa kaa hore laakiin ilaahay baa idinka helinaya iyaga dadka muminiinta ee walaalihiin cadhadii iyo ciilkia idinka idiin qabeen iyo colaadii dhexdiinnuna way caafimaadaysa colaadii dhexdiinna iyo laabtiinna xiqdigii ku jiray wuu baxayaa cadhadaa isu qabteen way baxaysaa oo ummaddu had iyo jeer markay gudaheeda islayso ciil iyo cadhaa ku badata hiiliya cadhada iyo naxliga iyo nacaybshiyaha ayaa aad u bata laakiin hadday intay midoobaan intay midoobaan ay garbaha isqabsadaan ay cadowgooda gartaan iyagoo midaysanay dhan u wada jeedsadaan colaaddii dhexdoodaa baxda colaaddii dhexdooda ayaa markaa baxaysa had iyo markaa ummaduhu ummadaha shisheeye waxay isku dayaan si aan dhibaata dhexdooda u iman ama aanay iyagu isu khilaafin ama aanay madaxda iyo raciyaddu isu khilaafin daa'iman kharash aad u badanna waa lagu bixiyaa in badanna waa loo fikiraa in umada cadow loo sameeyo yuu jirinbe waa in la abaabulaa waa kii jaamacadda ingiriiska ladhan wax ka dhigaya wuxuu lahaa ummadaha ummadda si loo xukumi kara waa in cadow loo sameeyaa buui weliba dhulka laga waayo waa in dayaxgacmeedka laga baadi doonaa buui cadowga oo la idhahdaa dee kaasaanu idinka haynaa haddaanu imika soo dayno waa idin liqi doonaa maalinba magac buu cadowgaasi la baxaya maalin shuuciyad buu la baxayaa maalin islaam buu la baxayaa maalin irhaab buu la baxayaa magacyo kale isagoo le inaynu aragnana waaba iska suuragal marka istaraatiijiyadaasaa laga duulaya dabeetana racyadoodii marka wax fara badan lagu ahriya waxay odhanayaan dee hebel hebelaa baan u haysanaaba ha iska joogaba hanoo xumaadee laakiin hebeladaa kale la sheegayaan u haysana hanoo joogo marka quluubtiinnii iyo quluubtiinniibaa caafimaadaysa waa idin midoobaysaan wixii dhexdiinna haabaa baaba'aya haddii cadowgiinna garataan oo jihaysantaan wa yatuubu allahu man yashaau arrinta lixaad ilaahay cidduu doonayana uu ka toobad aqbalaya oo dad badan oo towbadda usoo jihaysanaya iyo islaamka ayaa jira oo waa iska macruuf dabeecadda bani aadamka cidda adkaata gacan sarraysa inuu iska weheshado oo liiskeeda uu isku qoro had iyo jeer cidda laga reeyae laga adkaada ee markaa hasiim jabitaanu ku yimaadana dadku way iska fogeeyaanoo anigu kumaan jirin iyo marka horeba maan taageersanayn iyo wuu khaldanaayo guushana waa la dugsadaa hasiimadii jabitaankana waa laga firdhabaa oo waa laga gacan taagta marka haddii guulaysataan dad badan baa toobad keenaya wey dad badan ayaa toobad keenaya oo islaam kusoo jahaysanaya oo dabkaa baxaya dabkooda kusoo qabsanaya lixdaa faa'iidaa ka dhalanaya wallahu caliimun xakiim labadaas sifuu ilaahay leeyahay oo aan cid kale lahayn cilmi iyo xikmadooda socda xikmadda waxa weye shay walba meesha ku habboon in la dhigo cid walba waxa ku habboon in loo sheego taasoo cilmi hagayo am xasibtum buu ma waxaa malayseen an tutrakuu in laydinka tegayo laydin daynayo walamaa yaclam illaahu iyadaanu ilaahay ogaanin aladiina jaahaduu minkum kuwa idinka midee jihaadaya jihaadku ka dhab yahay iyadoonu ogaan oonu dadkana u muujin iyadoon halkaa la gaadhin ma in laydin daynayaa moodeen ha mar labaad kuwaasoo walam yattakhiduu aan yeelanin waliijatan saaxiib aan ka dhiganin saaxiib hoose aan samaysanin saaxiibkaas oo min duuni illaahi walaa rasuulihi walaa almu'miniin ilaahay iyo rasuulka iyo mu'miniinta cid aan ahayn saaxiib aan ka dhiganin wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun ilaahaybaa xogogaala waxaad samaynaysaan isagaa xogaalo taasaa u tilmaamay ummaddu imtixaan bay maraysa dalika walow yashaau llahu lan tasala minhum walaakin liyablua bacdakum bibacd hadduu ilaahay doonayo isagaaba ka argoosan lacidba kuma hadleeyeen malaa'igtiisa mid ka midunbu la hurguf kuwan intii qaarad ku noolba maalin hurgufa ma saacado laakiin waan isku kiin imtixaanayaabaa ilahay uhi halkana wuxuu tilmaamay ma waxaa moodeen la idin daynayo inaa ilaahay idinma daynayo ilaahay waa u imtixaananti imtixaan buu idinku wadaa wuxuu imtixaanayaa dadka dadkiiba ishuwan isku dhaa wada jiraan islaam bay wada sheeganayaan qaar baa ilaahay iska dhaadhicinaya waxaan ahayn isu sheegaya marka waxaa ishuwan buu ilaahay kala saaraya laydinkama tegaya ha u malaynina in la idinka tegayo waa laydin imtixaanaya laba shay baa laydinku imtixaanaya midi waxa weeyaan jihaadka iyo waxaan ilaahay uu idin faro idinku adoonsaday camalko dhafiyo maaloo la bixiyo lamadii kuugu qaalisana bixiso kaa inaad bixiso in waa la eegaya mid iyo midda labaadoo ah albaraa min alcaduw qof ilaahay ka beri inaad adiguna ka noqoto inuu qofkii kala garto yuu xidhiidhinayaa sokeeye ah iyo yuu ka beri noqonayaa labada inuu kala garto labadaasibaa markaa arrimood baa la laydinku imtixaanaya dabeetana qofka ilaahay u hiiliya ee diintiisii u hiiliya ee muminiinta u hiiliya kii cadowga ilaahay oo ahaana ka beri noqda kaas imtixaankii uu gudbay ka kalena uu ku fashilmay oo ku dhacay ilaahay saasuu inoo sheegay qur kariimka ah aayadanoo muxkamahoo dee san aayadihii ugu dambeeyay xagga nusuulka saasaa ilaahay ku imtixaanay ummaddu la hadlayaana waa dadka islaamka ku abtirsadee muslimiinta wey am xasibtum an tutrakuu ma waxaa moodeen in la laydinka tegayo oo aana ilaahay idin imtixaanaynin ama sidaa isu huwanaanaysaa hamoodina walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum iyadoonu ilaahay ogaanin kuwa jihaadaya idinka mid wuxuu ogaanayaa kuwa jihaadaya idinka mid ah siduu imtixaanka idinku wado waa mid midda labaaduu idinku imtixaanayaa waxa weeye walam yatakiduu min duuni illaahi aan ka dhiganin inta ilaahay ka sokayso walaa rasuulihi iyo rasuulka cid aan ahayn walaalmuminiina iyo muminiinta cid aan ahayn waliijatan saaxiib hoose aan ka dhiganin waa qof jihaaday oo ilaahay rasuulka muminiinta cid aan ahaynna aan saaxiib hoose ka dhigan marka ka nabadgalay waa kee waa ka ilaahay iyo rasuulka iyo muminiintana jeclaaday ee ku tiirsaday garab iyo gaashaan ka dhigtay jihaadayna ka labadaa laga waayayna waa ka markaa isaguna imtiaankii ku fashilmay imtiaankaasaa socdabaa ilaahay maa kaana allahu liyadara almu'miniina cala maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiia min aayib waa aayad kalaan akhriya maa kaana allahu liyadara almuminiina calaa maa antum calayhi muminiinta ilaahay kuma daynayo sida ay isu huwayiin ilaa ka xun iyo ka wanaagsan u kala saaro waxaa halkaa ka muuqanaya ayadaynu ka faaidaysana waxa tajaaribka la yidhaahdo iyo dhacdooyinka soo maraya ummada islaamka waxay kala saaraan dadka ilaahay ku kala shaandhaynaya oo balaayo way tahay dadka lagu imtixaanay oo lagu salliday oo nafiyo iyo maalba uu ka baaba'ayo laakiin haddana ka islaam dhab ahaa iyo ka kale aad u kala muuqda oo musiibo waloo dhacdaba faa'iida ka soo baxda dadka lagu talageli kara iyo dadka kale labadaasaa kala muuqda waayahay waxa haddaba ilaahay uu tilmaamayaa subxaanah aayaadkan soo socda diinta ilaahay inaanay kala soconayn macnaha inaanay kala qayba ahayn mid keliya wada socotaay caqiidadeeda iyo cibaadadeeda iyo iimaankeeda iyo jihaadkeeda iyo soon iyo salaad iyo masjid waa diin isku wada dhammaystiranoo qof dadka mu'miniintaah ilaahay ku wada adoonsaday inay la yimaadaan marka arrimihii mashaacirta iyo muqadasaadka iyo masaajidada iyo dadka ehelka u ah iyo kuwaan ehelka u ahayna meel kaga dhacay taasaa ilaahay halkan kaga hadlay iyadoo jihaad laga hadlay haddana masjid laga hadlaya iyo cibaada iyo salaad iyo masjid camiridii bal ka waran masjidkuna waa halkaa la degan yahay ee nagaadiga lagu yahay ee dadku iska dhex fadhiyaanay iskaga khushuucsan yihiin jihaadkuna dee waa meesha boorku ka duulaya dhiigu daadanaya lagu dagaalamaya labadiibaa isku lifaaqan saa daraadeed ba had iyo jeer a'imadii salafku wax eh, takhasusaadka imika la sheego had jeer may kala lahayn wakhtina xadiiskay qori jireen wakhtina xaramkay tagi jireen xajka iyo cumrada wakhti kale salaadoo dheer bay ku tukan jireen xaramkoo dawaafkay badin jireen wakhtina jihaadkay u rixlaysan jireen sidaasaa ay ahaayeen dadka maaragtay salafuna saalix dadkii sida miyirka qabee wanaagsan diinta u fahmay waaya sababta aayaddan ay ku soo degtay waxay ahayd cabaas binu cabdilmudalib waa tii aynu soo marno dee nabiga caleyhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa markii beder raggii la qabtee maxaabiista ahaa ku jiray waa la ragay isku ladahaayeen rag baa canaanta waxa war cabaas dee ilaa sunnadanaad soo la soo jiiftay adeerka adigoo nebigiina adeer ah markaasaad nebigii soo qixiseen haddana ka daba timaad corkii usoo raacday canaan baa ku dhacday isaguna markaa wuxuu isku dayay inuu istifaaco wuxuu ihi dee waxbaha noogu faanina inaa islaamka nooga horeysayna laba waanu islaamnaye laakiin haddana qudhigayagu maanaan dadaal yarayne waxaanu ahayn buu ihi amaa wallaahi laqad kunnaa nucamiru lmasjid alxaraam wanafuku lcaani wanaxjibu lbeyt wanusqi lxujaaj se aayadda dambe sheegayso annaga lafdigayagu maanu dadaal yarayn buuhi ee masjidka ilaahay baanu camiri jirnay qofka lahaystahaa baanu lasoo qafaasho waanu furan jirno waa sii dayn jirno cadowgaanu kasii dayn jirnay sidoo kale dadka xujaajta iyo kuwa soo cumraysanaya iyo sharaab badan iyo raashin ayaan u diyaarin jirnay marka wuxuu ku faanay sadaqo iyo camiraad masjid iyo ixsaan la sameeyo intaasoon iimaan lahayn waa guri cimaaradahoo qofkii uu ku faanaya inuu dheereeyey laakiin hawada ka dhisan hawada ayuu ka dhisan yahay oo sees baanu lahayn marka cidina kuma xisaabtamaysa waxaas inuu dhisan yahay mar haddaanu shaygaas wixii uu ku taagnaan lahaa jirin waxaa la leeyahy war waxaas wuu dumaya waxaad dhistay wax jira maha wuu dumaya wuu sii socdaaba saasaa ilahay ugu jawaabay subxaanahu wa tacaala acmaasha iyo camal waloo la qabanayaaba asaaskiisu waa iimaan maa kaana lilmushrikiina mushrikiinta uma habboona baa ilahay waxba yay kufaani an yacmuruu masaajid allah inay masaajidada ilaahay camilaan shaahidiina iyagoo ku markhaati kacaya calaa anfusihim naftooda bilkufri gaalnimo iyagoo inay gaalayiin qiranaya oon dafirsananba gaalnimo ulaaika kuwa xabidat acmaalhum camaladoodu way bureen wa fi naari hum khaaliduun naaraha ilaahayna way ku waarayaan innamaa yacmuru masaajid allah ilaahay masaajidadiisa waxaa camila tacmiirta waynu fasirie man aamana billaah cidda ilaahay rumaysay walyowmi alaakhir maalinta qiyaamahana rumaysay wa aqaama salaa salaadana oogay si qurux badana tukaday wa aata zakaa zakadana bixiyey oo quudhay oon ku bakhaylin walam yakhsha aan ka cabsanin ila allah ilaahay mooye cid kale aan ka cabsanin shantaa arrimood qofka isku dhaabay ee isu geystay kaasaa masaajid camiri kara fa casaa waxaa dhab ah ulaa'ika kuwaasi an yakuunuu min almuhtadiin inay noqdaan kuwa hanuunsan baa dhab ah hanuun waanu qiray ilaha wuri kuwa intaa isku qoofalay sida arrinku noqday jawaabtiina saasay noqotay markaa mushrig inuu masjid camiro ma aha macnaha laga fahmayaa waxa weeye yay ku faanin iyagu inay masaajido camireen idinkuna dee ha ka yeelina inay masaajida camiraan inuu idhaahdo masjid baan camiraya idinku ha ka codsanine waa hawl idinka idin taalle ka eriya idinku camira marka haddii ay jirto muqadasaadka meelaha laga haysto dadka muslimiinta iyo masaajidadooda laga haysto ayaa iqraa ilaahay uu ku samaynaya ku abaabulaya dadka muslimiinta ah oo uu leeyahay masjid masjidkani kii lahaaye hayn lahaaye sheeganlaa inuu camiro maaha idinku ka kaxeeyaoo camiroo siraada dee masjidka ehelkiisiiyo idinka ah kan ehelkiisii maa laga eriyo ha laga eriyo waaya labada macnaba waa laga fahmay isna yuu ammaan ku doonin idin hal sidoo kale dee inaad tidhaahda maaha masaajidkii wuu dumaye qaarkood baa hay-adaha samafalkay ula tegeenoo saydha warniya waa idinkan dhise madaaris dugsiyada iyo xanaalooyinkii waa idinkan dhisee masaajidkii baa naga dumaye bal noo dhisa dee waxay yidhahdeen diinta miyaanu idinla leenay diintu waa tiiniye maxaa masaajidkiina naga khuseeya nin masaajidkii duminba laha hadduu dubbow helayo ayay yidhaahdeen noo tarmiimiyo noo dhis yaa waa qofku marka fahamku ka liito dee dhibkeeday leedahay lidaalik baanay ugu jirinba liiska wax masjid laydhaa iyo madarasad qur iyo diin lagu dhigto iyadoo iskuullada laga yaabo iyo waxyaabaha kale inay tuulada aada ugu badan yihiin oo qaarkood xoolahaba lagu xaraysto haddaba haddii masjid iyo magacaamadi waxaay noqoto shaqadooda ma ka ka doonayaana dee uu xiiqaya an yacmuruu masaajid allah shaahidiina calaa anfusihim bilkufri labadaasaan isqabanay labada halkanna waa markaskii diinta iyo xaruntii iyo saldhiggii nuurku uu ka soo burqanayay kana madowgiibuu xambaarsan yahay kufriguna kaafirkuna kufrigiiyo madowgiibuu xambaarsan yahay marka qof dee madowgii wataa inuu silaad keeno maya faaqidu shay laa yuctiihi qofka wax ka faramarani kuma siiyo isagu hadduu sheegto inuu wax camirayana waa taa aynu tusaalaha hore uga soo bixinayoo asaaskiibaa ka maqanoo iimaankiiya marka ulaaika xabidat acmaalum camalkoodaa bura wuu buray amalkooda eraygaasi qur-aanka marar badan buu inagu soo noqnoqon doonaa xabitat macnaa badalat ma yidhaahdo qur-aanku dahabat ma yidhaahdo laakiin xabitat eraygaasaa qur-aanku u dooraa xubuudka culamaa luqa sida ay dee tilmaamaan xubuudku waxa weeye neefka xoolaha ahy markuu foofo ee uu daaqo meel geeda jirecsan leh geeda milih ahoo aada u jilicsan neefku aad buu geedaha u cunaacunaayoo dabeedna intii tankiisa uu ahaabuu ka badiyaa kolkaasuu aada u dibiraa kadibna ama uu daratoodaa ama uu qarxaa ama dibira daraadeed bay caloosha dilaacdaa birta in lala soo gaadho lagu gowracaya in kale ku siman yahay neefkiioo durdurinaya oo soo caraabayao lalahaa war galabtaabuu u gashi roon yahay oo u qurux badan yahay ayuunbaa dhinaca u duulaya shaw calooshibaa qaraxday mindida lala soo gaari kari maayo marka noocaasoo kale weeyo nimankiioo loobahan weynaayoo siraadkooda iyo warshadahooda iyo dayax gacmeedyadooda iyo dee rag aadba u majiiranayo lalahaa wallaahi kuwani mucjisaad badan ayay caalamka kusoo kordhiyeen nimanku wanaagsana bal caqliga waxaan sameeyey mid laga hadhaba maaha iyadoo saa loo majeeranayo ayuunbaa la waayaya xabitat acmaalum markaasay burayaanay bururayaan marka Ehm, kii aad u hanweyneed markaad meesha ka weydo faqad xabita camalkiisii wuu buray waxalla wuxuu bixinaya iyo waxba kasoo qaad male waa neefkaa qarxay oo kale wax qarxay weeye naarta ilaahayna way ku waarayaan saasaa qur marka wax aan marka hore muuqaal fiican lahaa oo foolxumo dhaqsa ah ku dambeeyey ayaa xabitad qur isticmaalaya marka nimankaa muuqaalkooda wanaagsaniyuu idin hodin halka uu ku dambaynayaa waa dibradilaacaas dibradilaacaasuu ku dambaynaya masaajidada ilaahay waxaa camira qof mu'mina oo ilaahay iyo aakhiro rumaysanoo soon iyo seke salaad iyo seke leh arkaanu islaamkii iyo arkaanu iimaankii wey oo ilaahay ka cabsanaya kaasaa masaajidta camira tacmiirta masjidkuna waxay noqonaysaa dhismihii la dhisayey waa tacmiir wey waxay noqonaysaa cilmigii lagu akhriyay waxay noqonaysaa cibaadadii lagu cibaadaysanayay masjidka waxay noqonaysaa nadaafadii masjidka ilaahay la nadiifinayee la udgoonaynayay si dadku ay u jeclaystaanoo ay u yimaadaan tacmiirtu waa dhan kastaba maadiyan wa macnawiyan si kastoo masjidka ilaahay iyo goobtan muqadaska ah rabbi lagula xiidayo loogu horumarinayo wey oo loogu wanaajinayo taasaa tacmiira tacmiirtuna maaha keliya in la dhiso masaajid qurux badanun la sameeyo iyadoon cilmi iyo cibaado lagu haynin oo xamaamku uu gelayo dhasku uu duulayo taasi tacmiir lama ydhaha taa waxa ka muhiimsan isaga oo sarab ahoo cariishahoo qoryo ah in cilmi iyo cibaado lagu camiro sida masaajidkii rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam masaajidkii rasuulku dee wuxuu iska ahaa qoryo taagtaagan iyo sarab dusha ka saaranoo roobka celinay laakiin haddana muxuu ahaa dee marka xaruntii dadka muslimiinta abu siyaasadooda iyo awoodooda ciidan iyo jaamacadoodii buu ahaa halkii multaqihii iyo naadigii dadka muslimiinta isugu imanayeen qulubtooda isugu xidhayaybuu ahaa wax walbuu ahaa masaajidka rasuulka sal allahu calay waslm marka qiimahaasuu leeyahay masjidku cidda ehelkiina waa sidaa hawsha u taallaana waa taa kuwa ku faani karaana waa kuwa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay qofku mar haddii masjidka ilaahay lagu arko yataladad ilayh isagoo kusoo noqnoqonaya in iimaan looga markhaati kacayo todobadu ilaahay u hadhaynaya maalinta qiyaamaha wuxuu ku daray maxay warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid qof qalbigiisu masjidka kasoo daldalan yahayoo masjidka u fikirayo ku fikirayo kusoo noqnoqonay ajacaltum buu ilahay yidhi ma waxaa yeesheen siqaayat alxaaji xaaji la waraabiyo biyo la cabsiiyo ama sharaab wa masjid almasjid alxaraam iyo masjidulxaraamka oo la camiro dhisma lagu camiro kaman mid miyaa kala mid dhigteen aamana billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro rumeeyey markaasay iskala mid dhigteen wajaahada fii sabiili illah ilaahay jihaadkiisana ku dagaalamay laa yastawuuna cinda allah labadaas ilaahay agtiisa ma sinaba rabbi yidhi wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin dulmifalayaasha ilaahay ma hanuuniyo aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wahaajaruu rabbi daraaddii u qaxay wajaahaduu fii sabiili jihaadkana ku ku galay ee ku dagaalgalay biamwaalihim wa anfusihim dadkood naftooda iyo maalkooda acdamu kuwaasaa weyn darajatan xagga abaalmarinta cinda allah ilaahay agtiisa kuwaasaa darajo weyn haysta waulaaika hum lfaa-izuun kuwaasi way horu mareen yubashiruhum rabbuhum ilaahooda wuxuu ugu bushaaraynayaa ima kaba dhagaysta oo biraxmatin minhu naxariis xaggiisa ka timi adduun iyo aakhira leh wa ridwaanin raalli noqosho uu ka raalli yahayna wuu ugu bushaareeyey wa jannaatin jannooyinna ugu bushaareeye uu diyaariyuu ku casuumi doono jannooyinkaasoo lahum iyagu ay leeyihiin jannooyinkaasoo fiihaa naciimun muqiim nicmooyin daa'imahoon laga guraynoo laga gaboobayn ay ku haystaan khaalidiina fiiha abadan weligood bay ku waarayaan ina allaha cindahu ajrun cadiim ilaahay agtiisa waxa ahaaday abaalmarin aad u weyn saasaa ilaahay u kala xukumay dadka dadku hadii la idhaahdo diin la-aan idinku iskala xukuma daliil la-aan iskala xukuma dee ninba wuxuu doonu sheeganaya haddii caqliyaadka loo noqdo caqliyaadka iyo caadaadka oo aan cilmi sharciya loo noqonin dee nin waliba shakila-aan buu isqancinayaa inuu isagu hanuunsan yahay inuu isagu toosan yahay bal dadka marka diinta aan xaggeeda waxba lagu qiimaynayn b sida miyaad dhegaysan doodaha ka baxa b b sidan u dhagaysta marka laydhaa beri dhaweyda waxay soo daynayaan arrimo diinta ku saabsan diintaa laga doodaya ayaa ka doodaya dadaan aqoon u lahayn baa ka doodaya dadaan diin waxba ka aqoonin oo laga yaabo faataxadii alifkii berigii loogu dhigay balcaamada ay ugu dambaysay ama muslimnimadiisaba laga shakisanyah ay yidhaahdeen intay miiska u saareen diinta ka dooda midiba markaasuu qardajeex kolba gidaar buu midi isku taagaya kani markuu idhaahdaad leedahay tolobka kale muu ka rayna wuu kasii daraya maxaa keenaya tan waxaa keenaya ummadda marka aan aqoon diineedoo hagaysa iyo maqaayiista qur-aanka iyo xadiidka se wuxu qiyaastay marka la iskala baxo dee aaraadu waxay noqonaysaa wax lala yaabo oo faraararay noqonaysaa waa kaa nebi maxamed iyo asxaabtiis de mushrigii maka fadhiye ka eriyey ayaa u faanaya oo la masjidkii anaa camiray oo hagaajiya de maxaad waad dhaqankiina waad khilaaftay aabbayaashii baad diin cusub baad keentay marka anaa kaa wanaagsan baabu kuleeyahy waaya ilaahay baa sidaan u kala xukumo waxay na tusinaysaa marka la doonayo dad in si wadaagsan loo kala xukumo in diin iyo daliil lagu eego siduu ilaahay dadka u qiimeeyena loo qiimeeyo saasaa wax lagu fahmi karaa haddii kale maan rag waa mudacyo isdhaafay unbay ku soconaysa ajacaltum istifaamku waa inkaari diidmo siqaayat alxaaj wa cimaarat almasjid alxaraam xaaji la waraabiyo masaajid la rinjeeyo la nuuradiyo kacbo la lablabo intaasoon iimaan lahayn oon diin lahayn oo dagaal islaam leh islaamkula dagaalanteen ma taasa kala mid dhigteen qof ilaahay rumeeyo aakhiro rumeeyo jihaad galo naf iyo maalba ku dagaalgalay ilaahay wuxuuhi anaa idinkala xukumay laa yastawuuna cinda allah wallaahu laa yahdi lqowma aalimiin iyagaa aalimiina saasbay u kala tegeen ilahay agtiisa ma sina ilaahay agtiisa sida aanay u sinaynbaa dadka muminiinta agtoodana aanay u sinayn wuu ku sii celiyay ilaahay qofka ilaahay rumeeye jihaadka galee naf iyo maalba ku dagaalamay acdamu darajatan cinda allah ilahay agtiisa kaasunbaa darajo weyn kaasaa darajo leh kaasaa liibaanay waa arinta labaad ay heleen wuxuu isku marka hore rabbi sheegay camalkay qabteen markaasu wuxuu abaalmarinay helayaanna ku xigsiiyey saasay isugu lifaaqantay waa xukunka ilaahay marka hore qofka camalkiisii baa la qiimeeyey inay kuwo maaragtay qiimo badan yihiin ilaahay agtiisa dabeedna waxa la wa ulaaika hum yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu wa ridwaanin wa jannaatin khaalidiina fiiha shanta arrimood bay shan arrimood bay shan arrimoodna way leeyihin xukunkii ilaahay sidaasuu noqday subxaana wa tacaala inta loo ordaya addoomuhu ordayaana waa inta ifka waxaynu u joognaa inuu ilaahay naga raali noqdo aakhirana jannadiisayna geliyo waaba intaaba qofku camal kasta ou qabanayo waxa uu leeyahay maxay ilaahay ma kaaga raali noqonaya talow uu kugu cadhoonaya tallaabo kasta oo qaadayo intuu adduunyadan jooga dabeedna wuxuu xulanayaa oo baadi doonaya isagoo diinta ka qaadanaya wuxuu ilaahay uu kaga raali noqonaya ayuu baadi doonaya mar walba naftiisu haba diido dadkuba ha ka soo horjeedaan wuxuu ilaahay ka raali noqonayuubuu qiimaynaya tiibaa ilahay ugu bushaareeyay yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu wa ridwaanin wa lahum fiiha naciimu muqiim hadihi nicam fi dunya laysat muqiima bal hiya zaa'ila nicmooyinka adduunyada lagu hayaa dee ma daa'imte waa mid suulaysa tan khaalidiina fiihaa buu raaciyey lahum baa lay naciimun muqiimun khaalidiina fiiha abadan waxaasoo dhammi waxay isugu ururiyeen meeshan waxaa laga helay inaan la seegayn halkan qofku wax kastaba ha ku hele imaa laba midunbay noqonaysaa wax kastoo halkanuu jeceliyu ku isagoo indhihiisu shan yihiinoo soo taagan inuu waayo dad iyo duunyo iyo wuxuu ku faanaya iyo iyada oo u buuxda inuu ka calafgo'o waa labadaa miduun oo afka goosto oo laba waayo isagii nicmadii halkan joogtayna laga dhaxlo oo isagoo maracad helay ama qaawanba ka dhaqaajiyo nicmada adduunyadu waa noocaasay ku dambaysa ilahay baa yidhi maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tatakhiduuha ka dhiganina aaba'akum aabbayaashin wa ikhwaanakum walaalihiin wliyaa tol ha ka dhiganina sokeeyaha ka dhiganina goorma in istaxabu lkufra cala aliimaan hadday gaalnimo ka doortaan iimaan in istaxabuu hadday jeclaystaan alkufra gaalnimo jeclaystaan cala aliimaan calaa tarki liimaan iyagoo iimaanka ka tegaya waman yatawallahum ka xigta ka dhigta minkum ee idinka mida dadka noocaasa qofka tol iyo garab iyo xigta ka dhigta fa ulaaika hum aalimuun kuwaasi waa dulmi falayaan qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kaana hadday yihiin aabaa'ukum aabbayaashiin wa abnaa'ukum inamadiinna wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiinna wa cashiiratukum tolkiinna wa amwaalun iyo xoolo iqhtaraftumuuhaa shaqaysateen wa tijaaratun baa'ic mushtari iyo ganacsi takhshawna ka cabsanaysaan oo ka walaacsan tihiin kasaadaha inay idinka khasaarto iyo wa masaakinu guriyo tardawnahaa jeceshihiin intanoo arrimood hadday noqdeen axabba ilaykum kuwa aa ka jeceshihiin min allaahi ilaahay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa wa jihaadin fii sabiili iyo jidkiisa xaqahoo lagu dagaalamo intaa haddaa intaa ku doorsateen fatarabasuu waxaa sugtaan iska fadhfadhiyoo sugsuga xataa ya'tiya allaahu biamri ilaa ilaahay balaayadiisa uu keenayo wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin dad faasiqiinana ilaahay ma hanuuniyo oo ma jaheeyo oo ma hagaagaan waa kala xukuma ilaahay dubbuhu ugu dhuftay qow meel alla meel ay u dhaqaaqda ma hayso oo aan ahayn inay tilmaantiisa qaadato ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa abtirsiimada asalka inay iimaanka tahay waa mid abtirsiimada waa iimaanka haddii iimaankaasi uu helo ehelnimo waa fiicanta oo qofkii laba abtirsiimo baa isugu tegay tolkii iimaan bay u yeesheena way u hagaageen waa khayr waa ku wada jannaysanyihi haddii abtirsimadaasi ay iimaanka weydana waa laba kala ummadoodoo waa la kala dhaqaajinaya haadaa min ummati lkufri wa haadaa min ummati lislaam kana waa ummadii islaamka kana waa ummadii kufriga waa la kala dhaqaajinaya waa la kala tegaya waay waxyaabo dee mucaamalaadoo ka dhaxayn karaa way jiraan laakiin qadiyadii walaaltinimadii dhabka ahayd ma jirto aakhirana waa lagu kala tegayaa adduunyadana isku ummad maaha saasaa ilaahay markaas u qiimeeya wax qofku waxa uu xaq u leeyahay waad siin kartaa laakiin waxaanu xaqu lahayn in la siiyaa ha ka yeelanina aabayaashiin iyo walaalihiin xigtaha ka yeelanina hadday ka jeclaystaan kaalnimada iimaanka macnaha gaalnimu qofkii ku qancay diinla-aan buu doortay islaamnimo iyo iimaan wuu iskaga dhaqaajiyay waa kaafir kaafir wey adigana islaam baa tahay marka sidaa u aamin inuu isaguna ummadii adnaadu ma tahay cawdu halkaasay u kala go wixii qaraaminimo u leeyay gaal isagoo abaa lagu siin karaa mucaamalo way dhex mari kartaa laakiin walaagi walaaltinimadii hiilintii saaxiibkii sirusheegii intiiba way hadheen qofka weli ka dhigtana waa daalim dee daalinna halka ilaahay uu ku ururinayo waa sheegay ummadiiba hadaba ilaahay ula hadlayoo aayadda dambe ayuu kula hadlay isaga oo tilmaamaya waxyaabaha manaaficdii adduunyada lagu haysta dediyo duunina inaanay ilaahay iyo rasuulkaiyo diinta ka dooranin sharax aayadda dib baynu udhig insha allahu tacaala wakhtigoo inaga dhacay awgeed wallahu subxana